alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed waslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasar bni abi jamra xadiiska boqol iyo afar iyo toddobaatan can raafic bni khadiije annahu samica anabiya sala allahu aleyh wasalam yaquul raafic ibnu khadiij wuxuu ka soo wariyey bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen inuu markaas sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ka maqlay yaquulu xaalu odhanaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam alxumma min fawri jahannama faabriduuha bilmaa alxummaa xumaddu xummaddan xanuunka ahi alxummaa xumaddu min fawri jahannam karka jahannamay ka ahaatay jahannamo karista ay karayso iyo kulkeeda yacni markaa ka soo baxaya ayay markaa xumaddu ka ahaatay fa abriduuha bilmaa ku qaboojiya biyo ku qaboojiya hamsada qaci iyo wasli labadaba culammadu waa sheegeen labada wejiba oo haddii la yidhaahdo wasli laga dhigo fabruduuha bay noqonaysa haddii marka waxaweye laga dhigo qaci hamsada laga dhigana fa abriduuha ayay noqonaysa waana sida inoo qoran laakiin shuraaxdu waxay sheegayaan labada wejiba inay jiraan weliba qaarkood waxay odhanayaan wasliga ayaa mashhuura bay odhanayaan haa nusakha qaar waxay siyaadinayaan cankum sida nuskhada daarulminhaaj fa abriduuha qaboojiya cankum xaggiinna waxaa kaga qaboojisaan bilmaa'i biyo ku qaboojiya damiirka haaduna xumaddii buu u noqonayaa xummaddii ayuu u noqonayaa xadiidkan waxa uu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sida xumaddii loo dawaynayo oo qofkii xumadda looga jebinayo saasaa laga tilmaamaya marka koowaad nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam xumaddu inay ka mid tahay kulka jahannama iyo karka daran ay karayso ay kulushahay inay xaggiisa ka timi haddaba marka la yidhi alxuma min fawri jahannam yacni saas yada a nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ma xaqiiqatan bay uga mid tahay karkii jahanname iyo kulkii jahannama ay uga soo baxday xumadani oo jus ka mida ay tahay mise waxaa laga tilmaamaya tashbiih baa laga tilmaamaya lagu shabbahaayo mise tashbiih lagu shabbahayaa laga tilmaamaya laba qowl baa ku jira qowlka koowaad waa in la yidhaahdo maya xaqiiqatan bay uga mid tahay oo sidaa loo sheegay waa in loo rumeeyaa oo sida nebigu inoogu sheegay calayhi salaatu wasalaam yacni jahanname inay leedahay laba wakhti oo ay neefsato oo markay ilaahay u cabatay oo ay ku tidhi ilaahay ou qaarkayba qaarka kaleu cunay ayuu ilaahay wuxuu u yeelay laba xilli oo ay neefsataan loo yeelay marka kulka ugu daran ee adduunyada aa ku helaysaan waa kulkii jahannama qabowga ugu daran ee adduunyada aa ku helaysaanna waa qabowgii jahanname ayuu ka mid yahay sida xadiidka kale ee saxiixaba sidaa nebigu iigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ba xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa xumadduna inay tahay yacni markaa kullu jahannamo ka yimi in markaa wax ka mida ay tahay in caynkaas ay tahay eh, ayaa markaa laga tilmaamaya waxaa ku soo aroraya xadiista qaarkood nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alxumma xadu kulli mu'minin min annaar xumaddu qof kastoo muumina dheeftii naarta uu ka heli lahaa weeye dheeftii naarta uu ka heli lahaa iyo nasiibkii uu ka heli lahaa naarta xaggeeda qofka muuminku waa xumaddaasaa u noqonaysa xadiiska sidaa ku soo aroorayna sheekh albaani wuu saxiixinayaa waa xadiis saxiixa buu odhanaya xaqiiqo inay tahay weliba waxaa kaloo caawinaya xadiiska riwaayaadka kale la soo wariyey ee ibnu cumar khayrihi laga soo warinaayo oo tilmaamaya fa adfi'uuha binnaar iyo fa adfi'uuha cankum binnaar dabka ku bakhtiiya ya dabka ku bakhtiya halkan markaa faabriduuha cankum bilmaa ayaa beddelkeeda wuxuu yidhi oo u soo wariyey cabdullaahi ibnu cabbaas iyo saxaabo kalaba fa adfi'uuha bilmaa iyo fa adfi'uuha cankum bilmaa biyaha ku bakhtiiya biyaha ku bakhtiyo wejiga labaad wuxuu yahay in la yidhaahdo waa tashbiih lagu shabbahaayo laga tilmaamayo waxay shabah ku leedaho shabbahaysaa kulkii jahannamay shabbahaysa laakiin labada weji waxa fiican wejiga hore xaqiiqada ayaa fiican sawaabku saas yadaa weeye saas aawadeed waa in markaa loo ictiqaadiyaa inay xaqiiqo tahay waa in loo ictiqaadiyaa qaraa'inta qaarkoodoo sii caddaynaya oo sii adkaynayaana waa jiraan marka horena in la yidhaahdo waxa weeye waxaa looga jeedaa xaqiiqo maahe waa tashbiih waa khilaafu lasli oo qariino in loo helo sidaa caddaynaysa ayaa loogu tegi lahaa une laakiin maadaama wax markaa xaqiiqadii ka leexiyo aynan haynin waa in xaqiiqadeeda lagu xambaaraa sida laynoo sheegayna loo rumeeya masalada labaad ee xadiisku sheegaya waxay tahay xumaddii in lagu daweeye biyo oo biyaha lagu bakhtiiyo biyahana waxaa loo jeedaa biyo qabow baa loo jeeda waayo fa abriduuha ayay caawinaysa ya yacni ku qaboojiya xumaddii waa kulushahay waxaa laga qaadanayaa oy culammadu yidhaahdaan shayga in lidkiisa lagu daweeyaa laga daliishanayaa waana marka horeba wax markaa dee waxa weeye markaa loo yaqaano tibbi ahaan loo yaqaano shayga marka la dawaynaayo wax kulli diyaa lagu daweeyaa hadduu kulul yahay kulkii kul lagama horgeeyo waxaa laga horgeynayaa markaa qabow iyo qaboojin marka qofkii markuu xumadoonayo waa in biyo qabow yacni markaa lagu shubaa ama biyo qabow la cabsiiyaa biyihii qaboobaana markaa dawo weeye dawo weeyaan hada muqtasalun baaridun wa biyaha qabowe lagu qaboojinayo waxna waa la cabsiinaya waxna waa loogu maydhaya qofki isagoo aad u xumadoonaya oo markaa madaxu aad u xanuunaayo hadduu madaxi qooyo ama markaa tuwaal qoyanoo kale madaxa u saaro xumaddii waa ka jabays marka biyahan qabow ee waxna la cabsiinaayo waxna lagu shubayo waxay noqonaysaa markaa inay xumaddii ka jabisay noqonaysa nin qolyahan yurub markaa jooga ka mida ayaa wuxuu yidhi idinku waxaad tidhaahdaan qofku madaxaa xanuunaye xumad jebin siiyaad tidhahdaan buu yidhi laakiin annagu waxaanu nidhaahnaa buu yidhi annagu waxaanu nidhaahnaa qofku madaxaa xanuunaye biyosiya madaxaa xanuunayee biyo biyosiyaanu nidhaahnaa marka biyihii in lagu qaboojiyo xumaddii oo xumaddii lagu jebiyo ayaa marka xadiiskani laga daliishanayaa marka taasna dhibaatadii dawadu lahayd oo xumo lahayd waa ka badbaadaya waayo adraar bay leedahay aahaar jaanibiya wax la yidhaahdo khaas ahaan markuu qofku farabadsado dhibaatooyin bay leedahay dadka qaarkood markay aada isugu badiyeen kininka xumad jabinta waxaa dhacday qaarkood beer xanuun inuu ku sameeyey waa dee wakhtiga isku dhadhowe kiniinka xumad la liqayo khaas ahaan baarasitimoosha iyo la liqayo waxay ka qayb qaadanaysaa inay adraar qofkii u keento markaa dadka qaarkood beer xanuun iyo waxyaalay u saabtay yacni waxa weeye marka intii laga warwareegi karo in laga warwareego xumed iyo waxyaalahaas ayaa markaa fiican xadiiska boqol iyo shan iyo toddobaatan can abi hurayrata radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi naarukum juzun min sabciina juz'an min naari jahannam naarukum dabkiinnu juz'un waa qayb min sabciina jus'an toddobaatan qaybood ka mida toddobaatankaa qayboodoo min naari jahannama naarta jahannama ka mida qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow allah rasuulkiisiiyow in kaanat la kaafiya ay innahu sha'niye kaanat waxay ahaan jirtay dabkan adduunyada ku sugani lakaafiyatan mid gubitaan ku filan bay ahaan jirtay inay wax gubto yadaaba ku fillayd marka haddii yada lagu ciqaabi lahaa yadaa ciqaab ugu fillaan lahayd oo inta lahawa mukhafafa min ahaqiila kuufiyiintu waxay bannaynayaan tan oo kale in la yidhaha intu waa naafiyo laamkuna waa bimacnaa ila oo macnuhu u dhacayo maa kaanat ilaa kaafiya aa weji yacni markaa kuufiyiintu ay markaa banneeyaan tanoo siyaaqan oo kale ku banneeyaan in kaanat ay inahu shaan iyo kaanat waxay ahayd lakaafiya in kaanat lakaafiya mid ku filan bay ahayd waxaa ku bannaan intaa inaad dee camal siiso iyo inaad ihmaaliso qaala fudilat calayhinna bitiscatin wa sittiina juz'a waxaa laga fadilay dabkii adduunyada waxaa laga fadilay oo laga korraysiiyo siyaado looga yeelay bitiscatin wa sittiina juz-a sagaal iyo lixdan qaybood baa laga fadilo oo laga korraysiiyey dababkii adduunyada fudilat calayha iyo calayhinna labadaba waa loo soo wariyey marka fudilat calayha ay cala annaar baa macnuhu dhacaya waxaa laga fadilay dabka ayaa laga fadilay dabka adduunyada ta la fadilayaana waa naarta aakhiro fudilat hiya naarta jahannama calayha ay cala naari dunya naarta addunya waxaa laga fadilo o laga korraysiiyey bitiscatin wa sittiina jusa sidan kale oo calayhinna labaduba saxiixay ku yimaadeen oo muslim calayhaabay u soo wariyaan filayaa bukhaarina waxa weeye calayhinna kollay sida nusakh badan ku sugan saas aawoodee calayhinna waxay yidhaahdeen marka sidaa la yidhaahdo sida kastallaanigu u sheegaayo qastallaaniga iyo ibnu xajarkuba waxay yidhaahdeen calaa niiraani dunya hinnadu waxay u dhacaysaa marka jamacii dabka fudilat waa la fadilay ay hiya naaru jahannama ayaa la fadilay calayhinna ay calaa niiraani dunya dababkii adduunyada laga fadilay oo laga korraysiyo siyaado looga yeelay bitiscatin wa sittiina juz-an sagaal iyo lixdan qaybood baa laga korraysiiyey yacnii laban laab kulluhunna milu xarriha dhammaantoodna waxay la mid yihiin yacnii dabkii adduunyada kulkeedoo kaley la mid yihiin xadiidkan bukhaari iyo muslim labadu waa soo wariyeen waxaanu tilmaamaya naarta jahanname inay aad iyo aada u daran tahay oo kulkeedu aad iyo aad u daran yahay waxaanuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dabka adduunyada lagu shito iyo naarta jahannama inay isugu dhacaan sagaal iyo lixdan jeer laab yacnii laban laab ma aha saddex laab ma aha toban laab ma aha yacnii waxa weeye sagaal iyo lixdan goor baa eh, la jibaari oo la laban laabay laakiin laba jibaar iyo saddex jibbaar iyo toban jibbaar toonna maaha yacnii intaasoo goor haddii kulkeedii la labanlaabay waxay ku tusinaysaa yacni naarta adduunyadu kulka jahannamo inaan waxba kaga dhacayn saas aawadee waa laga soo wariyey bacdu salaf inay yidhaahdeen haddii marka ahlu naarka ay ku sugnaan lahaayeen dabka adduunyada hadday ku sugnaan lahaayeen way iskaga dhex qayluulaysan lahaayeen yaa niman dee waxa weeye marka loo eego naarta jahannama niman raaxa ku jiroo kalay noqon lahaayeen yaa cabdulmalik ibni cumayr waxaa laga soo wariyey inuu yidhi dabka adduunyada hadday ku sugnaan lahaayeen halkay naarta jahannamo kaga sugan yihiin la qaaluu fiiha iska dhex qaylulaysan lahayn buuri naarta jahanama markaa aad iyo aad bay u kulusha waxay ku yidhahdeen rasuulka ilaahayow tanbaaba ku fillaydoo cadaab iyo naar ugu fillayd oo haddii dabkan adduunyada lagu cadaabi lahaa iyadaaba cadaab ugu fillan lahay wuxuu ku yidhi waxaa laga korraysiiyey oo laba jibaaray sagaal iyo lixdan goor baa la laba jibaaray mid walbana waxay la mid ahayd intaasoo jibaar intaasoo labanlaab dabka adduunyada kulkeedoo kaley la mid ahayd waxaad garanaysaa markaa inay aad iyo aad naarta jahanam u riwaayo imaam axmed soo wariyey waxay ku sii daraysaa waduribat bilbaxri maratayni walowlaa dalika lama jacala allahu manfacatan liaxad wa fii lafdin mantafaca biha axad weliba markii intaasoo goor lasoo khafiifiyey naartii jahannama ayaa baddana la soo geliyey laba goor dhimbiishii jahannamo laga soo qaaday baa dabkan adduunyadu farac ka yahay marka markii waxa weeye markaa intaasoo goor hoos loo soo dhigay ayaa weliba badda la soo mariyo laba goor baa biyaha badda la soo geliyey walowlaa daalika ma intafaca biha axad haddaan taasi jiri lahayn cidi kuma intifaaci karteen oo lamaba soo dhowaan kareen dabka lama shidan kareen agtiisa lama soo mari kareen laakiin biyaha baddaa lagu soo qaboojiyey laba goor riwaayada caynkaa ku soo aroortayna culammadu waa quweeyeen xaafid ibnu kasiir wuxuu odhanayaa waa calaa sharti asixa wakadalika albani waa saxiixinaya xadiis kale haddaba jira oo sheegaaya haadihi annaaru juzun min mi'ati juz'in min jahannam dabkan adduunyada aa ku shidataan naarta jahannamo marka boqol qaybood loo qaybiyo boqol juz ayuu juz ka mida yahay halka xadiiskani sheegaayo juzun min sabciina juz'an min naari jahannam ayuu xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa imaam axmed baa soo wariyey haadihi annaaru juzun min mi'ati juz'in min jahannam waa jus ka mida boqol qaybood marka loo qaybiyo naarta jahanama ayuu jus ka mida kaga dhacaya bimacnaa naarta jahanama waxay ka kulushahay sagaal iyo sagaashan jeer jibbaar bay ka kulushay xadiiskaana sheekh albaani waa saxiixinaya imaam axmed baana soo wariyey imaam axmed baa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinaya ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa isaga laftiisu sanadkiisu waa saxiix buu odhanaya markaasuu tilmaamaya lafdigiisa in ku suganta annihaaya fi lfitan ahlucilmigu waxay yidhahdeen labada xadiis isma diidayaan labada xadiis iskama hor imanayaan oo isma diidayaan oo marka la yidhi waxa weeye waa juzun min sabciina juz'an ama juzun min mi'ati juz'in min jahannam waxaa laga tilmaamayaa mubaalaqa iyo kasre ee taxdiid loogama jeedo marka haddii mubaalaqa iyo kasre laga tilmaamayana tacaarud ka iman maayo tacaarud ka iman maayo sidaa culamada qaarkood baa ku tawjiihiyeen weji labaad culamada qaarkood waxay sheegeen in la yidhaahdo alxukmu lizaa'id ka siyaadada sheegayaa la qaadanayaayo waxaa la odhanayaa tanna waa lagu daran laakiin taa waxaa ka sii fiican weji saddexaad oo ah culamada qaarkood ay yidhaahdeen oo odhanaaya waxaa lagu xambaarayaa meelaha jahannamo inay kala duduwan tahay oo sii kala kulushahay waayo waxa dhacdo dababku inay kala kullaadaan marka sidaa aawadeed naarta jahannama mawaadicdeeda qaarkood waxay ku dhacayaan juzun min sabciina juzan min jahannam ya juzun min sabciina jus-an min naari jahannam meelaha qaarkoodna waxay ku dhacayaanoo jahannamo ka midi juz-un min mi'ati juzin min jahannam sidaas aawadeed labadu iska hor iman maayaane waxaa laga tilmaamayaa mawaadicda qaarba ee kulkeedu yani leebel buu joogaa waa laba leebeloo kala duwan oo marka jahannamo ka mid ah oo qaarba marka waxa weyaan yani markaa naarta jahannama ay kaga dhacayaan leebel ay kaga dhacayaan oo iyada lafteedaa sii kula kulul wejigaas ayaa markaa sii fiican nabigu calayhi salaatu wasalaam markii lagu yidhi intan baa naar ugu filayd wuxuu yidhi waxaa laga korraysiyey oo laga fadilay sagaal iyo lixdan juz waxaa looga jeedaa yacni markaa laban laab kulluhunna milu xariha jus waloo ka midna wuxuu la mid yahay naarta adduunyada kulkeedo kaluu la mid yahay waxay ku tusinaysaa naartu inay aad iyo aad u kulushahay ayay ku tusinaysaa oo xadiisku u daliil yahay taas ayuu daliil u yahay xadiiska boqol iyo lixyo toddobaatan can usaamata qaala samictu rasuula allahi sala allahu alay wasalam yaquul usaama wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulki ilaahi sala allahu aleyh wasalam xaaluu odhanaayo yujaau birajuli yowma alqiyaamati fayulqaa fi nnaar yujaa'u birajuli nin baa la keenayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ayaa la keenayaa nin fa yulqaa fi nnaari waxaa lagu tuurayaa naarta gudaheedaa lagu tuurayaa fatandaliqu aqtaabuhu fi nnaar fatandaliqu waxaa soo baxaysa oo si degdega u soo baxaysa aqtaabuhu mindhiciradiisa ayaa si degdega u soo baxaya waxay ka soo baxayaan duburta fi naari naarta gudaheeda yacnii xaalu naarta gudaheeda ku sugan yahay baa mindhiciradiisii marka ay soo baxayaanoo xagga dambey ka soo baxayaan fayaduuru kamaa yaduuru alximaaru biraxaah fayaduuru waa wareegayaa kamaa yaduuru siduu u wareegaayo alximaaru dameerku u wareegaayo biraxaahu yacni ugu wareegaayo bahalkan marka waxa weeye shiid maraha ah siduu ugu wareegayo yacni waa dameer wax lagu shiidaayo marka dabadeedna waxa weeye markaa waxbaa lagu xidhay wixiibuu ku midximinaya ku shiidayaa marka dabeedna waa ku dul wareegaya yacni marka waxa midna waa kan maraya sare midna waa kii hoose ya yacni kan waxa weeye hoose wax lagu midximinayo ama lagu shiidaayo siduu ugu wareegayo kale ayuu markaa ugu wareegaya fayajtamicu ahlu nnaari calayh mindhiciradiisi markay saa uga soo dhacaan saa u soo daataan ayuu saa ugu wareegaalaysanaya kamaa yaduuru siduu ugu wareegaayo ay dawaraanan ka dawaraan alximaari biraxa wareegis la mida wareegga dameerkugu wareegaayo yacni markaa shiidmaraha waxaan markaa la shiidayo shayga lagu shiidayo uu ku wareegayo aa markuu isagu markaa aaladan isagu dhaqaajinayo oo la doonaayo inuu markaa ku midxmiyo oo ku shiido fayajtamicu ahlu nnaari calayh markaase ahlu naarku ku soo ururayaan fa yaquuluuna waxay odhanayaan yaa fulaanu hebelow maa sha'nuka xaalkaagu muxuu yahay alaysa kunta ta'murunaa bilmacruufi wa tanhaana cani lmunkar miyaanad ahaan jirin midna amra wax hasan ee wanaagsane macruufka ah midna amra miyaanad ahaan jirin wanaagga midna amra miyaanad ahaan jirin miyaanad ahaan jirin mid wanaagganna amra wa tanhaana cani lmunkar xumaantana mid naga reeba miyaanad ahaan jirin xumaantana mid naga reeba miyaanad ahaan jirin qaala wuxuu yidhi yacni waa odhanayaabaa loo jeeda kuntu aamurukum bilmacruufi walaa aatiih kuntu waxaan ahaan jiray aamurukum mid idin amra oo idin fara bilmacruufi waxa wanaagsane san mid idin amra ayaan ahaan jiray mid idin amra ayaan ahaan jiray yacni wanaagga waa idin fari jiray walaa aatiih waxaan wanaagga idin amri jiro oo idin fari jiray walxaal laa aatiihi aanan la iman jirin anigu ma samayn jirin laakiin idinkum baan idin amri jiray wa anhaakum can ilmunkar xumaantana waa idinka reebi jiray waxaan xumaanta idinka reebi jiray wa aatiihi walxaal ana aatiih aan la iman jiroo samayn jiray baan xumaanta idinka reebi jiray xadiiskan wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam cuquubada uu leeyahay oo aakhiro marka uu la kulmayo qofkii wanaaggana dadka amri jiray xumaantana ka reebi jirayn laakiin isagu aan la iman jirin ee waajibaadkii ka tegaayey muxaramaadkana ku dhacaayey in lagu ciqaabaayo xumaanta uu samayn jiray iyo waajibaadka uu ka tegi jiray in lagu ciqaabaayo waxaa la rabaa in la kulmiyo in wanaaggiina dadka la faro xumaantana laga reebo haddana waxa weeye markaa wanaagga lala yimaado xumaantana laga tago kamaalku waa saas laakiin qofku markaa waajibkii inuu markaa isagu ka tago haddana dadka amro dee wuxuu noqonayaa markaa mid yacni markaa dembi la yimi marka wuxuu mutaysanaya ciqaab ayuu mutaysanaya hadduu munkarkii inkiro oo markaa xumaantii dadka ka reebo laakiin uu isagu haddana markaa xumaantii la yimaado markaana wuxuu markaa ku dhacay dee cisyaanoo wuxuu mutaysanaya ciqaab mutaysanaya marka dadka qaarkoodoo wanaagga fara xumaantana reeba in aakhire la ciqaabi doono ayaa xadiisku sheegaya laakiin waxaa lagu ciqaabayaa ma aha xumaanta inuu reebaayey wanaaggana faraayey waxaa lagu ciqaabaya waa inuu xumaanta la imanaayey wanaagga iyo waajibaadkana ka tegayey taasaa lagu ciqaabaya taas ayaa lagu ciqaabaya waxaa isweydiin leh qofku haddaanu markaa shaygii la imanaynin dadka ma ka reebi karaan mise wuxuu odhanayaa mar haddaanan anigu la imanayn waajibkan dadkana ma amrayo xumaantan haddii aan ku dhaco dadka ka reebi maayo ma saasuu odhanayaa mise waa ka reebaya shaki waxaanu ku sugnayn kamaalku inuu yahay labada inuu isku daro oo isaguna la yimaado wanaagga uu dadkana faro xumaantana uu ka tago ka dheeraado haddana dadka ka reebo saas waa sida kamaalka waana sida waajibka laakiin hadday dhici weydo sida saxiixa ah inuu wanaaggii dadka faro xumaantiina ka reebo kama tegaayo wuu la imanayaa waayo waa laba waajib inuu mid ahaan la yimaadaa waxay ka roon tahay inuu labadaba ka wada tagay ka roontahy dadkiina macsuum ma aha nebiyada ayaa dembi ka dhowran oo ilaahay ilaaliyey dadkii kale waa dambaabayaan maadaama ay dambaabayaan dee macruufkii yaa amraya xumaantii yaa reebaya idaa lam yacid innaasa man huwa mudnibun faman yacid alcaasiina bacda muxammadi haddii dadka markaa aanu waaninayn mid isagu dambaabay haddaanu dadkiiba waaninayno xumaanta ka reebaynin bal nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dabadii dadka yaa waanin doonaa macnaa wuxuu u jeedaa yacnii nebiga macsuum ahaa ee dadka kale waa dembaabayeen maadaama dadka kale ay dembaabayeen dee cid markaa dembi ku sugan haddaynay dadka wax ka reebi karaynin dee in macruufkiiba la amri waaya miyayna ka imanayn macruufkiiba in la amri waayaa miyayna ka imanayn marka culammada qaar oo yidhi waa jiraan marka waxaa weeye haddii aanu isagu shaygii la iman wanaagga ahaa ama shaygii xumaantaha isagu aanu reebin dadkana ma amraayo xumaantana kama reebayo wanaaggana ma amrayo qowl sidaa odhanaya waa jiraa oo xadiiskan daahirkiisa ay sidaa ka fahmeen laakiin sidaasi saxiixa ma aha ee saxiixu waxay tahay hadday dhici weydo inay wanaaggii la yimaadaan xumaantana ka tagaan waxa weeye waajibka kale inaynay ka tegayn ee dadka xumaanta ay ka reebayaan wanaaggana ay farayaan sidaas yadaabaa saxiixa ilaa cilmiga qaarkood ay yidhaahdeen kuwa xataa macaasida samaynaya iyagoo macsidii samaynaya waxaa waajib ku ah qaarkoodba qaarka kale inay ka reebaan qaarkoodba qaarka kale inay ka reebaan baa laazim ku ah oo saaran calaa kulli xaal waa laba waajiboo haddii mid laga tago ka kale ma ridaayo ee wuxuu noqonayaa in markaa ka kale markaa lala imanaayo ayuu noqonayaa laakiin kamaalku waa in labadaba lala wada yimaado oo labada waajibba la wada fuliyo oo dadka wanaaggii ee marka la farayo xumaantana laga reebayo in lala yimaado oo wanaaggiina la sameeyo xumaantiina laga tago waa sida kamaalka fiican ee waajibka ah aynay tahay in marka la yeelo hadday laakiin dhici weydo wanaag fariista iyo xumaan reebista looga tegi waana inuu markaa uu doonayo inuu reebo dee niyeystaa inuu isaguna ka tegaayo oo wixii hore ka toobad keenaa sida markaas sii fiican xadiiska boqol iyo toddobiyo toddobaatan can jaabirin radia allaahu canhu jaabir waxa uu sheegay can inabiy sala allahu alayh wasalam nabiga ka sheegay qaala ida istajnaxa aw kaana junxu leyli wuxuu idhi ida stajnaxa haddii madowga habeenku soo qaabilo ida istajnaxa alleylu aw kaana junxu lleyli ama uu ahaado yacni uu xasilo oo bimacnaa uu jiro junxu leyli madowga habeenku kaanadani waxay noqonaysaa taamma ayay noqonaysaa waduu tamaamin ma birafcin yaktafi saas aawadeed marfuuc bay ku kaaftoonta marka kaanada taammadaana waxaa loo fasiraa bimacnaa wujida ama xasala yacni la helo ama uu xasilo habeenka madowgiisu fa kuffuu sibyaanakum yacnii qabsadoo haysta carruurihiinna yani carruurihii marka habeenku markaa uu soo galo waa in markaa waxa weeye dabadda iyo laga soo xareeyaa oo carruurta la xaraystaa fa kuffuu sibyaanakum qabsada oo haysta caruurihiinna fa ina ashayaatiina tantashiru xiinaidin waayo shaydaamadu wakhtigaasay faafaysaa wakhtiga maqaariibta ayay shaydaamadu soo faafayaan ay dhulkaa wareegayaan tantashiru xiina goortaasay soo foofaysaa fa ina ashayaatiina tantashiru xiina waayo shaydaamadu wakhtigan bay faafayaan oo kala tegayaan oo tafaraaruqayaan dhulkaasay wareegayaan fa dahabat saacatu min alcishaa hadday tagto saacad fiidadowga ka midi ay tagaan saacad fiidadowga ka midi ama wakhtigaa maqaaribta ka midi haddii ay tagto saacad wakhti ah fakhalluuhum sii daaya faxulluuhum iyo fakhalluuhum labada mid walba waa loo dabdiyey oo waa markaa loo soo waa loo soo wariyey haddii la yidhaahdo faxulluuhum yacni markaa fura oo sii daaya fakhalluuhumna ay utrukuuhum ka taga markay kha'da tayna waa kordhiganta wa akhliq baabaka albaabkaagana xidh wadkur isma allah magaca allahna xus markaad albaabka xidhayso albaabada marka la xidhaayo magaca ilaahay baa lagu xidhaa magaca allah ayaa lagu xidhaa bismillaahi ayaa lagu xidhaa wa adfi misbaaxak bakhtii laydhkaaga bakhtiyi wadkur isma allaah magaca allahna xus markaad bakhtinayso wa awki siqaa'ak yacnii xidh qarbadkaagana xidh iikaaga waxa weeyaan waa xidhista weeye in markaa isagoo furan aan la daynin wa awki xidh siqaa'aka qarbadkaagana xidh wadkur isma allah magaca allah xus markaad xidhayso wakhammir inaa'ak wakhammir dabool inaa'aka weelkaaga dabool wadkur isma allaah allah magaciisa xus markaad daboolayso walow an tacrida calayhi shayan tacruda ama tacrida ra'da ama la godo ama la hoos dhigo labadoo bannaan abaabu catala walow an tacrida ama an tacruda kulay ku tahay inaad markaa waxa weeye si guduba u saarto calayhi weelka korkiisa shay-an wax aad u saarto yacani waxa weeye kulaad markaa shay saarto oo gudub aad u saarto bimacnaa qori iyo wax la mid ah yacni markaa wuxuun markaa saar wuxuun saar xadiiskan bukhaari iyo muslim way isku waafaqeen wuxuuna xadiisku tilmaamayaa aadaabta marka waxa weeye habeenkii la galo iyo marka habeenkii la seexanaayo aadaabaha la samaynaayo ayuu xadiisku sheegaya iyo in markaa ilaahay xuskiisa lala yimaado mar walba shay kastoo la qabanaayo magaca ilahay in lagu qabto wax kastoo wanaagsan marka la qabanaayo waxaa lagu qabanayaa magaca allah baa lagu qabanaya bismi illaah bismi marka dikriga ilahay in la farabadsado oo ruuxu mar walba ilaahay xuso ayaa laga qaadanaya waxaa laga bilaabay marka uu habeenka madowgiisa soo galo ubadka ceshada carruurta yaryar sababtana waa la sheegay carruurihii wakhtiga maqaaribta inay meelaha iska ciyaaraan oo meelaha iska orordaan waa in laga soo xareeyaa waayo wakhtiga maqaariibta shayaadiintiibaa faafaysa oo dhulka ku kala tegayso marka waxa weye wakhtigaasay soo baxaan dhulkaasay wareegayaan cid alla ciddii dagan ay arkaan way asiibayaanoo yani waxa weeye waxbay gaadhsiinayaan yani waxa weeyaan yani xanuun ama markaa isaaba ayay markaa ku keenayaan marka carruuruhuna waa u jilicsan yihiin adkaar iyo waxba waxaa laga yaabaa inayna aad ula iman adkaartii ayna ula iman marka maadaama caruurtii marka ay iyagu daciif yihiin waxay ka mid yihiin dadka ay markaa jecel yihiin inay markaa de wax gaadhsiiyaan saas aawadeed waa in laga xaraystaa wakhtiga maqaaribta aan dabadda loo dayn waa in caruurtii la xareeyaa si aan shayaatiintaasi u asiibin oo aan marka waxaweeye aynay u gelin waa in marka laga soo xaraystaa marka waxaweeye saacad yani qadar saacadoo kale ah xoogaa marka waxa maqaaribtii wakhtigaas la dhaafo oo wakhtiga markaa cishoo kale dee marka uu iska soo dhow yahay yacni wakhtigaasoo kale marka haddana waxa la yidhi isii daaya carruurtii marka waxa weeye markaa xidhitaankii meesha ku xidheen ama ku xarayseen ka sii daaya yacni waxa weeye saas marka ayaa la yidhi habeenkii marka la seexanayo waa in marka albaabkii lasoo xidha magaca allahna lagu xusaa laydhkii waa in la baktiyaa magaca allahna lagu xusaa qarbadka waa in la xidhaa magaca allahna lagu xusaa weelka waa in la daboo magaca allahna lagu xusaa bimacnaa shay kastoo la qabanaayo magaca allaah waa in lagu xusaa oo dikri lala yimaadaa marka qofkii waxa weeye yacnii ilaahay buu mar kasta xusayaa kaannahu leeyahay ilaahay oo kuma ilaawina waa ku xusayaa oo sidaa leeyahay ya laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illah carabkaagu kama zuulaayo yacni yaanu ka suulin oo ka tegin inuu markaa ka qoyan yahay xuska uu allah xusayo marka dikriga allah in lala yimaado mar walba allah la xuso waa shay aad iyo aad u fiican weeye waa shay aad iyo aad u fiican shaydaankuna wax daboolan ama wax xidhan daboolka kama qaado wax daboolan oo marka magaca allahna lagu xusay daboolka ka qaadi maayo yacnii xataa waxa weeye lacagaha dadka qaarkood waxaw meelaha iska taalaala ay ka tagaan meel waa in la geliyaa lagu xidhaa oo magaca allah lagu xusaa hadhowbay dadka qaarkood waxay odhanayaan intay magaca allah ka tagaan lacagtiina xariisan waayaan waxa weye lacagtii baan waayey dee shayaadiintii dagan way iska qaadanayaan waxaa laga yaabaa in lacagtan gurtaan saaxiibadooda ay isla shaqaystaan inay u geeyaan baa laga yaabaa ya waayo wakhtiyada qaarkood dadka xoolahooday usoo xadaan rabbana istamtaca bacduna bibacdin wa balaghna ajalana aladii ajalta lana xoolaha dadka ayay u soo xadayaan markaa si aan markaa taasi u dhicin waa in waxa weeye markaa khasnadii xataa lafteeda waa in la xidhaa sida marka ashyaada kaleba loo yidhi xidha khasnadana waxa weye waa in marka lacagta la geliyaa waa in dabeed magaca allah lagu xusaa marka la xidhayo bismillaah la yidhaahdaa ya markay saa noqoto shaytaankii ma furi karo ma furi karo leyrka waxaa loo yidhi u baktiyeya marka habeenkii la seexanaayo xadiis baa sheegaya riwaaya ayaa sheegaysay oo sababtu waxay ahayd yacnii jiirka ayaa dabkii markaa inuu ama laydhkii inuu markaa uu guriga ku gubo ayuu isku dayayaa alfawaysiqa yani waxa weeye waxbay kharribtaa jiirku yani nebiguna wuxuu ku magacaabay fuwaysiqa waa tii waxa weeye faasiqadda ahaydee bimacnaa sida wanaagsan bay ka baxday marka waxa weye dadka inay dhibto ayay doonaysa marka hadda waxa weye laydharhkan hadda jira noocyadan hadda markaa in ayna ku bakhtiin karin baa dhici karta oo waxaweye inkastoo dee xagga siliga iyo ay gasho guryaha markaa siligyada leh haddana waxa weeye yacni tan marka waxa weeye eh, qaabkan yacni ma awoodayso eh, waayo iyada lafteeda dee inuu qabsado ayay ka baqaysaa haddii marka waxawan yani uu markaa ay istidhaahdo waxa weeye ka jar yacni waxaan markaa saaran ee ku dahaadhan marka sidaas aawadeed ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen hadda marka in looga baqaayo laydharhkan markaa kahrabaaga in looga baqaayo jiirkii inuu guriga ku gubo waxa loo bakhtiinaya ma aha ee waxa weeye waa si aan israaf loogu dhicin oo waxaan loo baahnayn aanay isaga bixin waayo laydhkan marka lacag ayuu markaa keensanaya lacag buu kharash garaynaya laydhkani iska baxayaa lacag buu kharash garaynaya waa midda kale waxaa kaloo la sheegay qofku markuu seexdo waxa u fiican meesha uu seexanaya inay madow noqoto caafimaad ahaan xataa qudheeda waxaa la ogaaday taas inay u fiicanta oo iyadoo laydhbaxayo inuu markaa seexdo oo ilays marka waxaweye meeshii uu ka jiro oo laydh yacni markaa uu baxayo ta noocaasi yacni uma fiicna caafimaadkiisa xataa lafteeda uma fiicna ee waxaa la ogaaday meeshu inay madow tahay oo wax laydhoo baxaya aan u jirin inay caafimaadka qofka u fiican tahay sidaa inuu ku seexdo sidaa inuu ku seexdo inay markaa ku fiican tahay marka waxa weeye sidaas aawadeed yacni marka uu qofku seexanayo waa in markaa uu yani leerhka bakhtiiya yani walow kan kahrabaagaba ha noqdo waa inuu marka waxa bakhtiya wax kastana waa inuu ilaahay ku xusaa shay kastoo wanaagsan magaca ilaahay waa inuu ku xusaa marka cunitaankii cabitaankii oo keliya ma ahe shay kastoo wanaagsan magaca allah baa lagu xusaya yani sidaa xadiiska markaad arkayso in lagu soo celcelinayo weelkii markaad weydo waxaad ku daboosho waa inaad markaa shay gudban aad saartaa sida qori iyo wax la mid oo kale ayaad saaraysaa laakiin magaca allah baad ku xusaysaa bismillaah ya saasaad ku qusaysa markaad saa samayso shaytaankii ma geliyo shaytaankii ma geliyo waxyaalaha kale aafaadkae soo degayaana ma gelayaan waxaa jirta buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey sannadkii habeen ka mida oo xanuun soo dega ayaa jira wabaa baa soo dega waa habeen sanadkii ka mida waa habeen sannadkii ka mida weel kastoo furan oo aan daboolayn xanuunkaasi waa galaa ya marka saas aawadeed ayaa laynagu yidhi weerarka daboola saasaa laynagu yidhi raawiga xadiiska soo warinaya wuxuu yidhi nimanka cajamta ahi waxay iska ilaalin jireen habeen ka mida min kaanuun ilawal bisha kaanuun ilawal la yidhaahdo habeen ka mida iska ilaalin jireen kanuun awal waxaa looga jeeda waa disembarta loo yaqaano disembarta loo yaqaan ayuu markaa tilmaamaya marka habeenka in aafa jirtay u qabeyn hadday jirto waxaa laga tilmaamayaa dee inay waxay tajribe ku ogaadeen marka ay tahay taasoo kale waxaa laysaga sheegaa waa min baabi istinaas maaha markaysa markaa in eh, yacni markaa lagu goynayo ma aha laakiin iska weheshi baa markaa loo sheegaa laakiin in wax lagu dhiso oo la yidhaahdo habeenka la yska ilaalinaya waa habeen uun disembar ku jira oo wakhtiga kale aamin baa laga yahay dee sax noqon mayso sax noqon mayso waa in markaa sanadkao dhan yacni weelka la daboola hadday dhacdo ka warran markaa qofkii inuu habeen ilaawo oo yacni halkii raashinku ku jiray ayaaba markaa raashinkii oo furan yani beriiskii ama daqiiqdii ama timirtii ya waana iska buuxdaaba iyadoo furan buu habeen ka seexday subaxinbuu wuxuu arkay inaan xalay la daboolin weelkii markaa raashinku ku jiray yacani waxa weeye kiishkii raashinka inaan xalay la daboolin afkiisa la isku celino waxba la saarin ayuu arkay muxuu samaynaya miyuu qubaya xalka caynkaasa insha allah waxba la qubi maayo allah baa la tala saaranayaa waa la iska cunayaa waayo wakhtiga laynoo sheegay in wax soo degaan dee waa habeen sanadkii ka mid a ah. marka waa ixtimaal daciifa ah. waxay dhex taallaa dee imise habeen marka maadaama aanu ku ogayn yacni habeenkan inuu yahay ixtimaalkiina uu daciif yahayoo yacni saddex boqol iyo markaa afar iyo konton habeen marka laga eego qamariga xagga dayaxa laga tirinayo intaasoo habeen maadaamay dhex taallo oo habeen gaara aynay markaa aynay ahayn xaalka caynkaasa raashinkaa uma khasaaraynayo ugama tegaayo isagoo afla ama aan daboolayn ayaa markaa laga seexday xalay yacni uga tegi maayo magaca allah buu ku xusayaa allah buu tala saaranayaa adkaartuu akhrisanayaa waana iska cunayaa ilahayna waa tala saaranaya xadiidka boqol iyo siddeed iyo toddobaatan can abi hurayrata radia allahu tacala canhu yaquulu qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ida dakhala ramadaanu futixat abwaabu aljanna nabigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam idaa dakhala markuu soo galo ramadaanu ramadaan markuu soo galo futixat waxaa la furfuraa abwaabu aljannati albaabada jannada jannada albaabadeeda la abwaabu jahannam jahannamo albaabadeedana waa la xidhxidhaa wa silsilati shayaaiin yani shayaaiintana yani waa la silsiladeeyaa oo iyagana waa la xidhxidhaa xadiidkan xadiis abi hurayra bukhaari iyo muslim way isku waafaqeen waxaanu tilmaamayaa fadliga ramadaantu tilmaamaya bisha ramadaan fadligeeda ayuu xadiisku sheegayaa markay ramadaantu soo gasho in albaabada jannada la furayo waxaa kaloo loo soo wariyey futixat abwaabu samaa waxaa la furfuraa albaabada cirka isma diidayaan labadu albaabada samada in la furo iyo albaabada jannada in la furaa isdiidi maayaan waxaa la odhanayaa labada waa la furaa waxaan laga tilmaamayaa raxmada soo degaysa ayaa laga tilmaamaya waa in waxa weeye raxmadu ay soo degayso albaabadii jannadu furan yihiin raxmadduna soo degayso ayaa marka xadiiska laga qaadanaya xaqiiqatanna waa la odhanaya waa loo furaa yacni tani waa ka laasimaysaa in raxmaddu soo degayso laakiin xaqiiqatan baa loo furaa lama odhanaayo lama furee waa iska kinaayo la odhan maayo oo laasimka lagu kaaftoomi maayo laasimka iyadoo la sugaayo oo ah naxariistu inay soo degayso haddana waxa weeye xaqiiqa lagu xambaaraya in albaabada jannada la furayo ayaa xaqiiqo loogu xambaaraya wuxuu kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam in albaabada jahannamo la xidhayo yacni sharkuna waa yalaanaya xaqiiqatanna waa loo xidhaya xaqiiqatanna waa loo xidhaya wuxuu kaloo xadiisku sheegayaa in marka waxa weeye shayaadiintana la xidhayo daahirka riwaayadu waxay tilmaamaysaa shayaadiin oo dhan in la xidhayo laakiin riwaayo kalea soo aroortay oo tilmaamaysa waxa la xidhxidhaa maradat shayaaiin shaytaamada kuwooda madax adag ayaa la xidhxidhaa kuwooda maradad ah marka waxay tilmaamaysaa riwaayadaasi in xidhitaankii lagu gaar yeelay nooca maradada lagu gaar yeelay waxaa jira ishkaal ku saabsan maalintii beder markay dhacaysay aayaadkii suuratu alanfaal allah wuxuu inoogu sheegay inuu shaytaanku u yimi nimankii gaalada ahaa oo ku yidhi aniga idinla jira inuu sidaa ku yidhi riwaaya ahaanna waxaa lagu soo wariyey ibliis baa u yimi riwaayada caynkaa lagu soo wariyeyna sanadkeeda maqaal baa ku jira laakiin bacdi culammada ka midii waxay yidhaahdeen laba dariiqay leedahay bay dooneen inay isku quweeyaan oo isku kabaan marka aayadda waxaa laynoo sheegay sheegun shaytaan inuu u yimi ayaa laynoo sheegay laakiin riwaayadaasaa tilmaamaysa inuu ahaa shaytaankii weynaa inuu ahaa ama inuu ibliis ahaa tilmaamaysa ay dhacday bederna waxay ahayd ramadaan bil ramadaan gudaheed bay dhacday toddobiyo tobankii ramadaan bay dhacday haddii waxa weeye shayaadiintii la xidhayo ama kuwooda maradadee madaxa adag la xidhaayo ramadaanta gudaheeda sidee ibliis ugu yimi gaaladii quraysheed oo u tirtirsiyey u dhiiri geliyey oo yidhi waa idinla jiraaye socda usaa ku yidhi jawaabta arrinkaa laga jawaabayo waxaa lagaga jawaabaya dhowr weji weji wuxuu yahay in la yidhaahdo riwaayada tilmaamaysa ibliis buu ahaa ee ma sugna shaytaan shayaadiinta ka midunbuu ahaa shaydaankaasna waxaa lagu xambaarayaa kuwii maradada inaanu ahayne ciidamadoodii kale mid ka mida un inuu ahaa waa weji waa haddii layahay riwaayadu ma asixin haddii layahay riwaayadu ma asixin weji labaad waxay tahay haddii la yidhaahdo riwaayadani waaba sugnaato way asaxday waxaa la odhanayaa xidhitaanka la xidhayo shayaadiinta ama maradada kuwa ahee madaxa adag ee shayaadiinta ka mida la xidhayaa waxay ku saabsan tahay in laga xidhayo cidda ahlulkhayrka ah ee ahluliimaanka ee ahlulkhayrka ah baa laga xidhayaa laakiin cidda gaalada ah inay sii lumiyaan oo ay xumaantii kusii tirtirsiyaan taa laga xidhi maayo cidday ka xidhan yihiinoo laga xidhayaa waxay noqonaysaa cidda marka ahluliimaanka ahlulkhayrka ee wanaagga u saaxiibka ee wanaagga qaabilaysa ciddaasaa laga xidhaya ee kuwan kale iyaga markaa lagama xidhayo sidoodii bay markaa waxooda u wadanayaan ahlucilmiga qaarkoodna saasay ku tawjiihiyeen oo ay markaa ku tilmaameen marka adigu dhowr weji bay culamadu kaga jawaabaan oo ay ka mid yihiin labadaa weji ay ka mid yihiin labadaa weji ay markaa ka mid yihiin cidda wanaagsan ee ahlulkhayrka ee soomaysa ciddaasaa laga xidhayaa shayaadiintii laakiin ciddan gaalada iyo dadkan xun ee waxaweye ramadaan iyo khayrkoodba ay isugu mid yihiin yacni iyaga markaa lagama xidhayo oo iyaga markaa kama xidhna ee cidda laga xidhaya waa nisbada cidda ahluliimaanka ah ee soomaysa ciddaasaa laga xidhaya xadiiska boqol iyo sagaaliyo toddobaatan can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala qaala alnabiyu sala allahu alayh wasalam low anna axadakum ida ataa ahlahu qaal nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam low anna axadakum hadday sugnaan lahayd in midkiin idaa ataa ahlahu markuu xaaskiisa u tegayo markuu haweenaydiisa u tegayo qaala inuu yidhaahdo allaahumma jannibni shaytaana jannibni shaytaana nusakha qaar waxay kordhinayaan allaahumma allaahumma ilaahayow jannibni shaytaana nuskhada daarulminhaaj ay taabacday allaahumma kuma jirto jannibni shayaana shayaanka iga fogee jannibni shayaana shayaanka iga fogee way ka dheereen wajannib shayaana maa rasaqtanii shayaankana ka dheereeyo ka fogee maa rasaqtanii kii aad igu arsaaqday ay aladii rasaqtaniihi fain kaana baynahumaa waladun fa in kaana hadduu xasilo oo u dhaco ama la helo baynahumaa iyaga dhexdooda waladun ilmo la helo ama fa in kaana hadduu ahaado kaa'inan baynahumaa mid dhexdooda ku sugan waladun ilmo makaanada loo fasiro inay taamo tahay ama inay naaqiso tahay lam yadurahu shaytaanu shaytaanku ma dhigo waxba shaytaan kuma yeelo walam yusallat calayhi shaytaanka laguma sallido yacnii inuu marka waxyeelo laguma diro laguma sallido xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay xadiis kaloo la nooca horeyn u soo maray wuxuuna xadiisku tilmaamayaa in waxa weeye marka ninku u tegaayo haweenaydiisa inuu marka ilaahay xuso xadiiskii kale wuxuu kordhinayey ha yidhaahdo bismi illaahi allahuma janibna ashaytaana wajanib ashaytaana maa rasaqtana marka halkan ifraadka laga dhigay janibnii yani waxa weeye iyo rasaqtanii xadiiska kale wuxuu sheegayey in la jamciyo allahuma janibna shayaana janibna ashaytaana wa janib shayaana maa rasaqtana yani marka waxa weeye isma diidana hadduu marka ifraadka u yidhaahdo waxaad igu arsaaqday yidhaahdo iyo iga fogee iyo hadduu yidhaahdo waxa weeye waxaad nagu arsaaqday ilaahu ka fogee annagana naga fogay uu jamciyo waxaana sii fiican ta ayaa sii fiican ta la jamcinayo ayaa sii fiican ahlahuna waxaa looga jeedaa waa ciddii markaa galmadiisu xalaal u tahay ama zawje ha noqoto waxaa kaloo la mida addoontii markaa laga ilmo dhashanaya surriyada ahayd ayaa marka iyaduna markuu u tegayo waxay noqonaysaa waa la mid asal ahaan wuxuu ku soo arooray haweenayda uu qabo laakiin licadami alfaariq baata kalena loo haleeshiinaya inaan faariq muctabari u dhaxaynin baata kalena loo haleeshinaya addoontii loo haleeshinaya marka addoonta u tegayo tegitaankana waxay tahay waa kinaaya can iljimaac in galmadii laga kinaayoonayo laga sarbeebayo ayaa looga jeedaa marka waxa weeye bismillaahi magaca allah buu ku xusayaa mar labaadkana allah buu baryayaa ilaahay buu tuugayaa ilaahay ayuu baryayaa ilaahay baa awoodda leh inuu ilaahay shaydaan ka fogeeyo ayuu allah weydiisanayaa iyo waxauu ilaahay ku arsaaqayba inuu markaa waxa ilaahay ka fogeeyo shaytaanka haddii marka ilmo loo qadaro habeenka ama xilligaa ilmo calool galo shaytaanku waxba ma yeelo yacani ma dureeyo ma galo jidhkiisa dhibi maayo xagga diinkiisana dhibaato weyno aanu ka kici karin ou ku halaagsamayo yacni uma sababo hadduu dembaabo dee waxa weeye dembigii inay ka mancinayso ma aha waa dembaabi karaa laakiin waxa weeye dembi uu ku halaagsamaayo oo waxa weye aanu ka soo kacaynin ama uu ku khaatimo xumaysanayo inaanu ku dhicin baa lagu xambaaraya waa dhici kartaa laakiin inuu dembaabo oo dembi ku dhaco waa suuragal laakiin waxa weyaan inuu ka toobad keeno ayay marka u badan tahay sida xadiiska marka laga fahmayo oo laga qaadanayo taasna kolley horeyn usoo sheegnay uga soo hadallay wade kolley cisma kama dhalanayso oo dembi waa ku dhici karaa dembi waa ku dhici karaa inagii reer beder markaa tilmaanay yani markaa in nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam lacala allaha iطalac cala ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum haddana dembi inay ku dhacaan oo afraaddooda ay dembowdo kama mancinayn kama mancinayn laakiin waxa weye khaatimadooda wanaag bay ku dhammaanaysa maadaama caynkaas la yidhi ta kale cismada markaa nebiyada loo sheega waa cisma waajiba cisma waajiba kollay marka waxa weeye cismada waajibka nebiyada la gaar nebiyada ayaa la gaara waxaana noqonaysaa marka uu odhanaayo waa si uu markaa qalbigiisa waa inuu yacni si yaqiin iyo ikhlaas leh waa inuu ku yidhaahdaa waa inuu ku yidhaahdaa ballanqaadka uu nebigu sheegayna isagoo ku kalsoon isagoo tijaabi leh waa inaan odhan alada tijaabi inay markaasaa noqoto waa inaan odhan waa inuu ictiqaadiyaa aladiina yu'minuuna bilghaybi haybka waa inuu rumeeyaa wacdiga iyo ballanqaadka nebigu sheegay waa inuu sidiisa u ictiqaadiyaa isagoo sidaa ku kalsoon oo rabbi tala saaranaya oo yaqiin iyo ikhlaas la yimi waa inuu marka waxa ku yidhaahdaa afka keliya in laga yidhaahdo maa yakfii kuma filla in afka keliya laga yidhaahdaa taasi kuma filla waa inuu saas yadaa sameeya ashyaada shuraaxda qaarkood ay qorayaan oo ku saabsan haddaanu ruuxu magaca allah aanu xusin markuu galmada samaynaayo oo xaaskiisa u tegaayo shaydaanka xubintiisa taranka isku mara markaasuu deedna la jimaacaayo galmada la sameeyaa waxyaalaha noocaasi ma sugna waxyaalaha caynkaasi ma sugna laakiin waxa weye in lagu dadaalaa inaan laga tegin waa in lagu dadaalaa oo lala yimaadaa xadiiska can abi hurayrata radia allaahu tacaala canhu qaal qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam ida nuudiya bisalaati adbara ashaytaanu walahu duraad nabigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam idaa nuudiya bisalaati haddii salaadda loo dhawaaqo loo addimo waa adaankii aadaanka waxa weeye waxaa la yidhaahdaa annida ya ida nuudiya lisalaati min yowmi aljumca waa aadaanki waxaa kaloo la yidhahdaa aladaan waxaa kaloo la yidhaahdaa alta'diin ya marka waxa weeye aadaan in la yidhahdo ma aha aadaan waa dhegaha eedaanna waxa waa isla aadaantii yaro imaalo yar baa lagu sameeyey hadalka la yaro aadii aadibaa ee la yidhi waa imaalo alifkii meesha waa ku jira marka waxa weeye adaan baa la yidhahdaa iyo ta'diin iyo nidaa idaa nuudiya lisalaati marka salaadda loo dhawaaqo loo addimo adbara ashaytaan walahu duraad shaytaanka ayaa jeesto oo daba jeediya yani waa cararaa walahu duraad walahu duraad wuxuu cararaa walxaal lahu duraadun ay u sugan tahay yacni markaa neef marka uu dabada ka sii deynayo yacni dhuuso markaa ay u sugantah ya ayuu cararaa weliba markaa aad buu markaa waxa mid sanqar weyn buu ka yeelaa si aanu u maqlin adaanka aanu u maqlin waxaa kale jira duraad iyo fusaac fusaacdu waxa weeye dhuusadu markayna lahayn sanqar ayna lahayn waxaa la yidhaha fusaac baa la yidhahdaa markay sanqar leedahay oo cod leedahayna duraad baa la yidhahdaa duraad ayaa la yidhahdaa fa idaa qudiya aqbala marka la dhammeeyo adaanka addimaadda la dhammeeyo aqbala waa soo jeestaa waa soo qaabilaayo xaggii markaa dadka iyo salaadda ay ku tukanayeen buu usoo noqda si uu waswaasiyo fa idaa huwiba biha haddii salaadii la qiimo oo taswiibku waa qiimista salaadda la qiimayo oo nooc nidaagii ka mida ah lagu noqday saaba bimacnaa rajaca marka salaaddii la qiimo adbara haddana waa daba jeediyaayo waa cararaa fa idaa qudiya aqbal marka haddana la dhammeeyo eh, iqaamadii qiimistii la qiimaayey marka la dhammeeyo haddana soo qaabilaayo oo dadkii ku soo noqdaa xataa yakhtira bayna alinsaani wa qalbih ilaa uu markaa kala waswaasiyo oo kala dhex galo qofka iyo qalbigiis fayaquulu wuxuu odhanayaa marka yakhtira waxaa laga tilmaamayaa ilu waa waswaasinaya macnaa intuu yani qofkii qalbigiisa kala dhex galu waswaasinaya khawaatir ku ridaya yakhtiru bimacnaa yuwaswisu waa waswaasinaya xanshaashaq buu yani qofkii kula xanshaashaqaya ku tuuray fa wuxuu odhanayaa udkur kada wa kada xasuuso waxa iyo waxa ashyaa buu ku soo xaadirinaya xasuusinaya xataa laa yadriya aalaaan sallaa am arbaca ilaa ruuxu aanu kala garanayn siduu waswaasinaayo wuxuu u waswaasinayaa ilaa aanu kala garanayn ruuxu aalaaan sallaa am arbaca ma saddex buu tukaday mise afar buu tukaday ilaa aanu taa kala garanayn waa ku wadaya waswasada fa lam yadri haddaanu galan alaaan sallaa aalaaan sallaa ma saddex buu tukaday waa xadfu hamsat aw arbacan mise afar buu tukaday haddaanu markaa taa kala garan hamsadii way xadfan tahay wakhtiyada qaar baa la xadfaa marka la garanaayo culamada markaa laakiin badankooda waxay leeyihiin xadfigeedu qiyaasi maaha waa samaaci in hamsatulistifaamka la xadfaa waa samaaci laakiin qiyaasi maaha akhfash ba isagu wuxuu qabaa si qiyaasa laysaga xadfi karaa si qiyaasaa loo xadfi karaa haddii uun la garanayo meeshu inay istifaam tahay waa la xadfi karaa am ha ka daba dhacdo ama yana ka daba dhicin bacdina waxay yidhahdaan hadday am ka daba dhacdo hadday am ku jirto hadalka markaasay markaa la xadfi karaa haddii kale waa samaaci laakiin jamaahiirtu waxay qabaan mar leyba inay tahay samaaci sajada sajdatay sahwi wuxuu sujuudayaa labadii sujuudadee sahwigu sujuudayaa eh, labadii sujuudadee sahwiga loo sujuudi jiray ayuu sujuudayaa xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari baa soo wariyey marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in nabigu sheegay in shaytaanku qofka waswaasinaayo laakiin adaanka iyo iqaamada inuu ka cararayo marka la addimo waa cararaya ma hayn karo marka la qiimana waa cararayaa haddana mar walba waa soo noqonaya waa alkhannaas khanaas maxaa loo yidhi yacni mar kasta waa soo noqonaya marba waa isqarinayaa waa cararayaa haddana waa soo noqonaya haddii ilaahay la xuso waa cararaya haddana waa soo noqonaya yacni waxa weeye saasaa laga tilmaamaya salaaddii qofku markuu tukanaayo shaytaanku wuxuu ku wadaa waswasadii xanshaashiqiisiibuu ku tuurayaa waa waswaasinaya waswaaskaa waa ku wadayaa ilaa uu kala garan waayo inta ragcadood ee uu tukaday hadduu kala garan waayo labada sujuudood ee sahwiga ha la yimaado dee waxay noqonaysaa inuu markaa horta dhammaystiro salaada oo yaqiinta ku bineeyo falyatrax ishaka walyabni calaa ma stayqana sida xadiiskii kale sheegaayay shakiga ha tuuro inta yar ee yaqiinta ana ha ku binayo ha ku dhiso hadduu kala garan waayo ma saddex buu tukaday ma afar buu tukaday wuxuu ka soo qaadayaa tirada yar waayo tirada yar baa yaqiin ah hadduu kala garan waayo ma saddex buu tukaday ma labuu tukaday labaduu ka soo qaadaya waa sidaas marka dabeedna saasuu ku dhammaystirayaa salaadii si waxa weeye kollayba afar aan shaki ku jirin uu la yimaado ragcad dheeraadii markaa hadday kala socoto sujuudda ayaa markaa u hagaajinaysa sujuuddii waxa weeye salaaddii inay qofka u dhammaystirto shaytaankiina dee ay u xakamayso oo marka ay ka celiso ayaa markaa ay u faa'iideynaysa labadaa sujuudada sahwiga ee uu la imanayo labadaa sujuudadee sahwiga uu la imanayo macnahaasaa laga tilmaamaya labada sujuudood rukni ma kabayaan oo rukni laga tegay ilaa lala yimaado kuma filla laba sujuudood oo maqaamkiisii isma taagi karaan ee eh, haddii salaaddii rukni maqan yahay waa in ruknigii uu la yimaadaa masalan oo kale wuxuu qofkii ka tegay eh, sujuud buu ka tegey wuxuu xusuustay inuu rukni arkaantii ka mida ka tegey ruknigiina wuxuu gaadhay oo uu xasuustay markuu ruknigii kala gaadhay xaalka caynkaasa wuxuu samaynayaa ragcaddaa waa tuurayaa waa wuxuu ka soo qaadayaa sidii waxaan jirin dabeedna markaa ragcaddii ragcadihii oo sida kale u dhammaystiran buu la imanaya macnaa wuxuu xasuustay inuu rukni arkaantii ka mida ka tegey yacni oo ragcaddii hore ka mida halka halkeedii markuu gaadho dee ma noqonayo ragcaddaas ayuu ka soo qaadayaa sidii waxaan jirin intii kale ragcadii kaleo dhammaystiran waa inuu la yimaadaa markuu la yimaadana sujuud sahwig waa inuu raaciyaa laakiin haddii markaa kale oo markaa aanu gaarin wakhtigaasi uu dhow yahay wuxuu dib ugu laabmayaa yacni rukniguu ka tegay buu dib ugu noqonayaa dabeedna halkaasuu sidii uga soo wadayaa markuu dhammaystirana sujuud sahwigu raacinaya sujuud sahwiga ayuu raacinaya mas'alaa jirta haddaba markaa culammada madaahibta ay isku khilaafaan oo ku saabsan eh, hadduu markaa si u badinayo ka warran waa shakiyey laakiin danniga khaalibkaa wuxuu u badinayaa salaaddu inay u dhantay boqolkiiba siddeetan is leeyahay salaaddu waa ku dhammaystirantahay ixtimaal boqolkiiba labaatan ah ayaa meesha yaalla oo markaa ah salaaddii ragcad baa kaa maqan xaalka caynkaasa muxuu samaynayaa madaahibta qaarkood waxay cuskanayaan un xadiiska aynu soo sheegnay falyatrax ishaka walyabni calaa ma stayqana shakigana waxaa loo jeeda inay mutlaqu taradud isku qabasho kastoo salaadda uu isku qabto raajix iyo marjuux ha kala yeelato ama labada dacal ha sinnaadaan waa shaki bay yidhahdeen saasay ku xambaareen saas aawadeed waxay yidhahdeen mar layba waa in la dhammaystiraa ragcad ziyaadaa lala yimaadaa tanna waa shaki waa in la tuuraa in badan culamada kamid saasay mareen daa'ifa min ahli ilcilmi waxay marayaan xaaladda labada dacal isleeg yihiin oo labada ixtimaalaynay kala miisaan badnayn baa xadiiskani tilmaamaya falyatrax ishaka walyabni calaa ma stayqana oo labada ixtimaalee siman baa shakiga looga jeeda laakiin marka labadu kala miisaan badan yihiin oo raajix iyo marjuux kale leeyihiin oo u badinayo inay sidaas tahay in salaadii u dhammaystiran tahay inuu la yimi ixtimaal kalena inuu ka tegay ay markaa tahay ixtimaalka daciifkaa ah markaa waxba ka soo qaadi maayo haddii ay raajixii marjuxu kale leeyihiin oo xadiiskii kale loogu camalfalayaa bay yidhahdeen ee sheegaya falyataxara sawaab yacnii sawaabkiiyo sida saxda ah u qasto waayo riwaayaadka qaarkood baa soo arooray xadiiska ka mid ah oo macnaha sii caddaynaya falyataxara aladii yaraa annahu asawaab yacni markaa uu shakiyo ha u qasdo kuu markaa waxaweeye u arko inuu markaa yahay sawaab qaarkood danni bay tilmaamayaan uu u malaynaayo inay sawaabkii tahay marka xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa danniga khaalibka ah inuu sida marka waxaweeye sawaabka ah u qasdaayo oo uu sidaa ku dhisayo riwaayaadka kala duwane xadiiskaana caddaynay riwaayaadka kala duwanee xadiiska ayaa markaa caddaynay marka wejigaana culamada qaarkood baa maray xadiiskaasayna u cuskadeen wallahu aclam xadiiska iyo koob iyo siddeetan can caaishata radia allaahu tacaala canha qaalat sa'altu nabiya sala allahu alayh wasalam caaisha waxay tidhi waxaan weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam can iltifaati arajuli fi asalaa baalladaymoodka uu ninku markaa baalladaymoonaayo salaadda gudaheeda oo marba markaa gees markaa uu eegayo isagoo salaaddii ku jira faqaala wuxuu ihi nabigu calayhi asalaatu wasalaam huwa ikhtilaasun yakhtalisuhu shaytaanu min salaati axadikum waa dhufsasho ama dafid shaydaanku dhufsanayo dafayo min salaati axadikum salaadda midkiin ayuu ka dhufsanayaa oo ka dafayaa wax salaaddii ka mida saasuu markaa waxa weeyaan yacni marba uu gees markaa u milicsanayaa gees u eegaya xadiiskani wuxuu sheegayaa qofku inuu markaa baaladaymoodo oo marba markaa gees eego ama marba gees milicsado in salaadii ayna ku fiicnayn oo ayna munaasib ku ahayn farqina ma kale lahaa ka samaynaya inuu nin yahay iyo inuu qof dumara yahay wax farqiya ma kale leh waxaanu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam shaydaankiibaa salaaddii wax ka mida qofka ka dhufsanaya oo ka dafaya markaa saasuu u baalla daymuunaya maaa salaaddii nuqsaan baa ku imanaysa oo marba geestan uu eegayo iyo waxaan markaa uu daawanayo eegayo waxay ka qayb qaadanayaan khushuucdii inay ka tagto oo waxaweye qalbigii mashquulo oo waxaa kale ku soo dhacaan oo waxaa ka fekero ayaa markaa imanaysa yani taas ayaa markaa imanaysa xadiisna waxaa lagu soo wariyey laa yazaalu allahu tacaala muqbilan cala alcabdi wa huwa fi salaati maa lam yaltafit faida iltafata insarafa canh xadiid sanadkiisa maqaal ku jiro laakiin sheekh albaani u quweynayo wuxuu sheegayaa in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu allahu tacaala muqbilan cala alcabdi wahuwa fi salaa allah markaa wuxuu qaabilayaa oo mar walba ahaanaya mid soo qaabilaya addoonka isagoo addoonku salaadda ku jira intaanu addoonku aanu baalladaymoon ama meelo kale aanu milicsan markuu laakiin yacni meelo kale milicsado ama baaladaymoodo yacni allah waa yacni ka jeestaa oo bimacna waxaa ka laasimaysa inuu waxa weeye raxmaddii yacni wakhtigaas yacni xagga ilaahay uu ka helayey inuu markaa waayayo insiraafkana waxaa laga tilmaamaya waa nadar khaas ah yacni ilaahay makhluuqaadku marnaba ka qarsoomi maayaan wax walba ilaahay waa ogyahay waa arkayaa ee waxaa laga tilmaamayaa waa nadar khaasa ah ayaa insiraafkani ku dhacayaa oo laga tilmaamaya sida nadaru raxma loo yidhahdoo kale yani macnahaasoo kale macno khaasa ayay ku dhacaysa marka xadiiskana yani waxa weeye culammada qaarkood waa taxsiininayaan oo sheekh albaani ka mid yahay laakiin sanadkiisa dacfa ku sugan laakiin ariiq kale uu leeyahay ariiq kale uu ku quweynayaa saas aawadeed yani marka xasan inuu yahay ayuu sheikhu ku tegay iltifaatka waxaa soo gelaya inuu marka waxaweye ruuxii wejiga yani yaro qallociyo oo markaa geesta eego ma geesta eego eh, eh. axaadiistana waxaa ku soo aroortay can iltifaatin kailtifaati thaclab baalladaymood la mida baalladaymoodka dawcadu ay baalladaymooto dawcaduna marka waxa weeye indhaha keliya dee ma leexleexisee qoortay marba gees markaa u weecisaa yacni markaa taasi inay iltifaatka ka mid tahay baa laga qaadanaya sidaas aawadeed bay fuqahadu waxay yidhaahdeen iltifaatku waa makruuh oo waa laga fiican yahay oo shay wanaagsan ma aha ha yeeshee salaaddii qofkii kama burayso intaan laabtiisu qiblada ka jeesan laakiin iltifaatkii hadduu keensado laabtiisu inay qiblada ka jeesato hadday taa keensato salaaddii waa buraysaa saasay markaa fuqahadu markaa ay yidhaahdaan marka taana saas weeye marka waxay ka mid tahay waxyaalaha aan fiicna in lala yimaado baa iltifaatku ka mid yahay ee marka waxa weye laynoo diiday ayay markaa ka mid tahay halkaa inoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk